baabu lacni lmalaa'ikati liman tahjuru firaasha zawjiha xataa tusbixa ow tarjica baabu lacni lmalaa'ikati haadaakanu baabu lacni lmalaa'ikati malaa'igta nacaladeeda ayuu u baab yahay liman gabar ayay nacaladeen malaa'igtu tahjuru ka tagta firaasha zawjiha ninkeeda gogoshiisa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato ow tarjica ama ay ninkeeda usoo laabatay raalli garayso baabu lacni lmalaa'ikati haadaakanu baabu lacni lmalaa'ikati malaa'igta lacnadda ay nacaladayso ayuu baabkan u baabyaho ka hadlaa liman gabar ayay nacaladin tahjuru ka tagtay firaashay sawjaha ninkeeda gogoshiisa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisatay malaa'igtu lacnad ku ridin ow tarjica ama ay ninkeeda usoo laabato oo ay raalli garayso baabkan waa xadiidka soo socda macnihiisa wuxuuna ka hadlayaa ninka gabadha hadduu doonayo gogol isku gogol inay ku seexdaan oo ay gabadhu diido oo ay ka carootoy gogoshiisa ka tagto malaa'igta ayaa macladaysa waxaa la rabaa inay gogosha la seexato oo ay raalli garaydo hadday marka meel kale seexato iyadoo eraysan oo ninkii ka tagtay malaa'igtu way nacaladaysaa ilaa ay ninkaas ka raalli garaynayso can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala nabiyu nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa baatat ilmar'atu islaamtu hadday habeenkii bariso muhaajiratan xaalo ay tahay mid ka tagtay firaasha sawja ninkeeda gogoshiisii gogoshii ninkuu ku seexanayay oo uu doonayay inay la seexato ayadoo ka tagtay meel kale hadday ku bariso lacanad hal malaa'ikatu malaa'igtu way nacladaa gabadhaas hadda malaa'igta lacnadeeduna waa habaarkeedii naxariista allaha kaa fogeeyo ay waa malaa'igta ilaahay oo aan weligeed dambaabin waa la aqbalaya habaarkeeda xataa tarjica ilaa gabadhaasu ay u soo laabato sawjkeedii oo ay raalligaraydo muttafaqun calayh xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen waa xadiid haabit ah xadiidkan marka wuxuu noo caddaynayaa dembiga ay leedahay gabadha zawjkeeda gobashiisa ka tagta oo diidda inay la seexato ayadoon wa cudurdaaroo sharciga haysan taas marka dembiga ay leedahay ayuu noo sheegayaa xadiidku waa in malaa'igtu lacnadayso dunuubta waaweyn calaamadaha lagu yaqaanay ka midta lacnadu hadii la dembigaas qofka sameeya waa malcuun waa la lacnaday waxay calaamad u tahay dembigu inuu yahay dembi aad u weyn dembi aad u weyn inuu yahay salaadeedana ilaahay ma aqbalo gabadha maqaalifada ah oo zawjkeeda ku kacsan oo dembi la-aan iyo cudurdaar sharciga iyadoon haysan ka soo horjeeda ee ka tagta ilaahi weynaa salaada kama aqbalo nabigaana sidaas addeeyey sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi itnaani laa tujaawisu salaatuhumaa ru'uusahumaa laba nuuc oo dadka ka mid ah salaadoodu kama gudubto madaxa laba nuuc oo dadka ka mid ah salaadoodu madaxooda kama gudubto cabdun aabiqun min mawaaliihi addoon ka dhuuntay dadkii iska lahaa addoon ka dhuuntay dadkii iska lahaa xataa yarjic ilaa uu soo laabto wa mra'atun casad zawjahaa iyo islaam ninkeedii caasiday xataa tarjica ilaa ay u soo laabato ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala salaad kama aqbalo labadaas ilaahi weynaa salaad kama aqbalo xadiidkaasna xaakim ayaa wariyey marka salaadeeda ilaahay ma aqbalayo marka gabadha muslimadda inay ilaahay ka baqdo oo ay ogaato inaan salaadu ka ansaxayn oo macnaha waxaan ula jeeda aan laga aqbalayn laga aqbali mayaa ka ansiximaya farqiga udhaxeeya macnaha way tukan hadhowna soo qallaynaya laakiin wax ajira kelima wey laga aqbali maaha saasaa loola jeedaa